alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay daliilka saddexaad waa xadiidu cadiy bni xaatim anahu samica anabiya sala allahu alayh wasalam yaqra' hadihi alaaya itakaduu axbaaran waruhbaana arbaaban min duuni illah alaaya faqultu lahu ina lasna nacbudhm qaala alaysa yuxarimuuna ma axala allah fatuxarimuunahu wayuxiluuna ma xarama allah fatuxiluunahu faqultu balaa qaala fatilka cibaadathum ayb xadiidka cadi bni xaatim saynu sheegnay culimo badan baa markaa xasan ku sheegay bimajmuuci turuqihi asaanidiisa marka la isu geeyo lasnaa nacbuduhum ayuu yihi cadi bn xaatim taa waxaa ku jirta cadi bn xaatim inuu u malaynayey ana alcibaadata maxsuuraة fi ficli الطaacaati اlmachahuuda cibaadadu inay ku kooban tahay samaynta daacaadka la ysla yaqaan sida salaada soomka tawaafka sujuudda iyo kuwa lamidka ah walihaada baa nabigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu u cadeeyey ana mafhuuma alcibaadati awsacu mima danahu cadiyun cibaadada macnaheedii mafhuumkeedu inuu ka ballaaran yahay inta uu u maleynaya cadi bni xaatim anhu yadkulu fi mafhum اlcibaada aلطaacatu fi الtashriic wuxuu rasuulku u cadeeyey cibaadada inuu ka mid yahay caabudista cid la caabudo in lagu adeeco cid tashriica sharciyeynta iyo jideynta اctiqaadu ana ma axalahu اlmakhluuq xalaal wama xaramahu xaraam qofku hadduu aamino makhluuqu wuxuu u xalaaleeyaa inuu xalaal u yahay oo ka xaaraantimeeyeen inuu xaaraam ka yahay cidda uu caabuday waxaa kaloo taa ku jirta laba arrimood mid horeyn usoo maray waxa weyaan mafhuum alcibaada la ishtarat fiihi ictiqaad rububiya fi gayr illah nimanka la idhaahdo annasaara culimadooda iyo cubaadooda rabiye miya u yaqaanin hal kaanuu yactiqiduuna anahum yakhluquun wayarsuquun wayuxyuuna wayumiituun ya ma yaqoon haddana inay ku adeeceen fi اtaxliili wاtaxriim muxuu nebigu ku sheegay cibaado taasi waxay radin ku tahay khuraafiyiinta mutaahiriinta ee yidhi cibaadadu waa ictiqaad rububiya faman ictiqad arububiya fi llaahi waxdahu fahuwa muwaxid ofka ilaahay inuu rabbi yahay ictiqaadaa waa muwaxid walow cid aan ilaahayna u gowraco ha baryo waayo iyagoon rabbinimo ka ictiqaadsanayn culimadoodii iyo cubaadoodii marka ay ku adeeceen fi tashriici wataxliil wataxriim haddana maxaa lagu sheegay ibaahada lagu sheegay masalada kalena waxay tahay qofka waxa waajibka oo la-aanteedna aanu muslim noqonahayn an yaclama wayactaqid ana almustaxiqa lilcibaadati waxdahu huwa allah wa ana gayr allahi laa yastaxiqu lcibaada waa waajib qof kasta saaran ictiqaadkaasi qofkuna ma noqonayo muslim haddaanu saa ictiqaadsanayn inuu ilaahay kelidii cibaado xaq u leeyahay cid kale in la caabudaana aanay banaanayn macnaha mujmalkee guud qofku waa inuu aaminsan yahi laakiin shari maaha an yaclama kula maa huwa cibaadaة lilah wax kastoo ilaahay lagu caabudo inuu garanayaa shardi maaha waxaa dhici karta waxyaabaha qaarkood oo markaa cibaado ah inay cibaado yihiinba qofku inaanu garanayn in badan oo caamatulmuslimiina ka mida oo jecel towxiidka iyo diinta inay shirki ku dhacaanna waxyaabaha sababa ayay taasi ka mid tahay haddaad weydiisaad ku tidhaahdo hal tajuusu cibaadatu gayr illaah markudha xaraam hada shirk haddana bacdu lcibaadaat buu ilaahay cid aan ahayn u samaynaya markaa uu samaynayo isma laha waa cibaado waxni lijahlihi marka iminka cadi bn xaatim waa garanayey anahu laa yastaxiqu اlcibaadaةa ila اllah laakiin aلطaacaة fi الtashriici والtaxliili والtaxriim inay cibaado tahay ma garanayn masalada ku saabsan طaacaة الmushariciina waitibaacahu min duuni اllah hal hiya kufr fi kuli اlaxwaal kuwa xalaaleynaya ee xaaraantimeynaya e tusaale ribadu waa xalaal zinadu waa xalaal laxmu libil waa xaaraan laxmu lbaqar waa xalaal aklu alra's waa xaraam ra's alxayawaan kuwaa in la adeeco oo arintaa lagu adeeco oo lagu raacaa mar walba kufri abara mayt laysa kufra abara fi kuli awaal bal fi dalika tafsiil watafriiq tafsiil baa arrintaa gelaya xaakimkii baa yihi ribadu waa xalaal dad baa arrintaa ku adeeco ribadii ku shaqaystay zinadan xalaaleeyey buuri isagu taxliilka uu ku kufran yahay oo kufr laakiin dadkii arrintaa ku waafaqay ka hor addoonku laba xaaladood buu leeyahay xaaladda koobaad oo an yatbacahum fi tashriic inuu ku raaco sharciyeynta ee an yactaqida ana maa xaluuhu xalaalu wamaa xaramuuhu xaraamu yaanaa inuu ictiqaado waxay xalaaliyeen inuu xalaal yahay culamada iyo umarada iyo dadka kale waxa ay xaaraantimeeyeenna inuu xaaraan yahay inuu ictiqaado fahada kufrun akbar biijmaci اculamaa waayo xaqii taxliilka iyo taxriimka ilaahay uun uu xaqa u lahaa ee ku gaarka ahaa ayuu cid kala siiyey man ictaqada ana lilculamaa walilumaraa wagayrihim xaqu taxliili wاtaxriim faqad waqaca fi kufr akbar waayo tashriicii fi taxliil wataxriim oo ilaahay uu la khaas ahaa ayuu ilaahay cid aan ahayn u yeelay wanisbatu shay min khasaaئis illahi ilaa gayrihi shirku akbaru mukhriju min almilla waxyaaba ilahay uu la gaarkayaa in cid kale loo nisbeeya waa shirki weyn oo diinta lagaga khalaas mar hadduu hebel xalaaleeyey ana waxaan ictiqaadayaa bui inuu xalaal yahay xaakimkii baa yihi waaa xaaraana ayuu yihi hilibka doofaarka anaa xalaaleeyey khalaas mar hadduu xaakimka xalaaleeyey ana waxaan ictiqaadaya hilibka doofaarku inuu xalaal yahay yakfur xaqu taxliil wataxriim buu siiyey ilaahay cid aan ahayn xaaladda labaad waa an yatbacahum fi lficl itibaacan mujaradan bal shahwatan aw maslaxa mujaradan can ictiqaad waa inuu ficilka ku waafaqo oo ficilkii xaaraanta ahaa buu samaynayaa ee ka musharica ahi uu xalaaleeyey muctaqidan anahu xaraam sala xaakimkii baa yidhi ribada bijamiici anwaacihaa anaa xalaaleeyey banki ribaa buu furanaya ama yatacaamal biriba camal ahaan lakin ictiqaaduhu fi dalika haabitun wuu ictiqaadsan yahay ribadu inay xaaraan tahay marka muxuu ku waafaqay camalkii khaalafahu bilictiqaad caqiidadiin uu ku khilaafay hada laysa shirka akbar wa lihubuuti iimaanihi bitaxriimi alxaraami wa taxliil alxalaal iimaankiisu uu sugan yahay wuxuu qofkani ictiqaadsan yuu rumaysan yahay xalaaleyntii xaaraantimeynta inuu ilaahay iska leeyahay shaygaa ilaahay xaaraantimeeyey ka zina wa shurbi اlkhamri wariba inuu xaaraan wuxuu ilahay xalaaliyen inuu xalaaliya waa aaminsanyi laakiin yukhaalifu xukma allahi bilficl xukumki ilahay uu ficilku ku khilaafaya hada laysa kufra inama macsiyat duna اlkufr waay shekh ibnu taymiya majmuc lfataawa wuxuu ku yihi mujaladka toddobaad sabxada toddobaatan وhؤuلاءi الذiina اتakذوا أحbاarهم رهbاnهم أرباbا xayثu aطاacuuهum في تaxliiل ma xرم الlah وتaxriim ma xل الlah yakunuuna عalى وجهayn labadii suuruu sheegaya inuu اعtiqاadka ku adeeco ku raaco iyo inuu اعtiqاadkiisii saxdaha iyo iimaankiisii sugan yahay oo ficilka iyo camalka inuu ku waafaqay tusaalahan waa laba nin nin baa ku yihi zinadu waa xalaal anaa xalaaleeyey wuxuu ihi war zinadu waa xaaraan laakiin zinadii buu camaliyan ugu raacaya yezni de waa kaayrihi min الzunaat ictiqaaduhu bitaxriim الzina waa haabit soo maha u sugay camaliyan unbuu u zinaystay zinaduna sideeda kufriya gaalnimo uma aha marka wuxuu yihi yakunuuna calى wajhan axaduhuma an yaclamuu anahum badaluu diin allah waa inay garanayaan inay kuwani diinta ilahay bedeleen culamo iyo umaraba leh wayatabicuunahum cala tabdiil bedelistaas ayay ku raacayaan fayaعtiqiduuna تaxliila ma xarama الlah وتaxriima ma أxala الlah itibaaca liru'asaa'ihim maca cilmi anahum khaalifu diin الrusul way ictiqaadayaan wixii ilaahay xaaraantimeeyey xalaalnimadiisa wuxuu ilaahay xalaaleeyena xaaraannimadiisa iyagoo madaxdooda ku raacaya arrinkaa islamarkaana garanaya inay khilaafeen madaxdoodu diintii rususha fahada kufru wqad jacalahu allah warasuuluhu shirkan walain aطactumuuhum inakum lamushrikuun aacada ilahay shirkiga ka dhiga waata noocaas inaad ictiqaado baktiga ay mushrikiintu leeyihiin waa xalaal inuu xalaal yihi rasuulkuna alayh الsalaatu wasalaam shirki buu ka dhigay fi hada xadiid fatilka cibaadatuhum buri wain lam yakunuu yusaluuna lahum wayasjuduuna lahum yaanay noqonba kuwo u tukada oo u sujuuda fakana man itabaca غayrahu fi khilaaf الdiin maca cilmihi anahu khilaaf الdiin واctaqada ma qaalahu dalika qeydka ufiirsa واctaqada ma qaalahu dalika shaygu xaaraantimay inu xaaraan yabu ictiqaadi ku xalaalayen inu xalaal yahy duuna ma qaalahu اllah warasuuluhu mushrikan mila haulaa wاthani xaaladii laba an yakuuna اctiqaaduhum waiimaanuhum bitaxriimi اlxalaali wa taxliili اlxaraami an yakuna اctiqaadu waiimaanuhum bitaxriimi اlxaraami wa taxliili اlxalaali haabita in qofkan iimaankiisii caqidiisa ay sugan tahay oo xalaashiina xalaal buu ka aaminsanyay xaaraantiina xaaraan buu ka aaminsanyay lakinahum aطaacuuhum fi macsiyat اllah lakin ficilkii bay ku waafaqeen oo markii la yihi ribadii waa la fasaxay buu bangi ribowiya furtay isagoo aaminsan ribadu inay xaaraan tahay cidina aan xalaalayn karin kama yafcalu muslimu ma yafcalu min almacaasi alati yactaqidu anaha macaasi dee muslimkaa iimaankiisi iyo ictiqaadkiisa sugaya macaasida samaynaya aan gaalnimada ahayn ayuunbuu lamidi fahulaai lahum xukmu amhaalihim min ahli اdunuub wجه dilaalة xadiiثi cadiin calى maqsuud الbaab ana fiihi jacala طaacatihim fi الtaxliil والtaxriim cibaadaة lahum oo xadiida ku jirta adeecistii ay ku adeeceen xalaaleynta iyo xaaraantimeynta in lagu sheegay cibaado fatilka cibaadatu mar haddii waxay idin xalaaleeyaan aad xalaal u aamini jirteen waxay idinka xaaraantimeyn xaaraam u aamini jirteen taasaa caabudista aada caabudeen wuxuhi sheekh sulaymaan صرح صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاacتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام وهو طاacتهم في khiلاaف حكم اللahi ورسuله قال فيه مسائل الأولى تفsير آية النور آية النور yaa sheegaya waa te aye فضل ليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم cadaab alim shaahidu minha alwaciid calى man taraka qowlahu salى اlه alيه waslam wkhalafa amrahu aلثaaniyu tafsiru aayati baraaءة wahiya اtakaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaba min duni اllah waminhm اlaxbaar culamaau wالruhbaan cubaadu وشhاهد منها أن الله أخبر أنهم اتخذوا cلماءهم وعباadهم أرباaبا وشhuركاء بطاacتهم في التعليل والتحريم wxa ilahay sheegay in culimadii cubaadii ay ka dhigteen rabiyo iyo kuwa ilahay wax la wadaaga taasoo ku timi inay ku adeeceen xalaaleynta iyo xaaraantinimeynta aثالiثaة التنبيه baraarujinta laysku baraarujiyey عalى maعنى العibaadة cibaadadii macnaheeda latii taasoo ankaraha uu diiday cadiy cibaadada cadiyu aaacaat machuuda maanaa umaanaan tukan jirin umaanaan soomi jirin umaanaan waay muxuu maleeyey inay cibaadadu ku urursan tahay aacaadka machuudkaasayna hore u sheegay binaan calaa haada buu yihi markaa isagoo taa wax ku dhisay maanaan caabudi jirin rasuulku wuxuu caddeeyey mafhuumka cibaadadu inuu sidaa ka ballaadhan yahay mafhuum cibaada uu soo gelaya aacaatu fi tashriic واعtiqاad أن ma axalahu المkluuq xalaal وma xaramahu fahuwa xaraam marka wuxuu inkiray aلطaacatu fi التashriic inay cibaado noqoto marka waxaa lagu baraarujiyey aلطaacatu fi التashriic inay inay cibaadata الرaaبcaة تmhiil بن cabaas iبن cabaas ku tusaale bixintiisa babi bakri uu ku tusaale bixiyey iyo wcmara maruu ka hadlayay in qowlka nebiga la khilaafo oo cid kale qowlkeeda laga raaco abubakar iyo cumar buu tusaale ka dhigay isagu wa tamhiilu axmeda bisufyaan iyo tusaale bixinta axmed uu ku tusaale bixiyey sufyaan manaa maqsuudku saddexdan shaksi maaha ee ayi axad min albashar mahma kaana cilmuhu wa mansilatuhu fi ddiin in qowlkii nebiga laga tago qowlkiisa khilaafsan la qaato ama banaana marka alwaciidu fi laaya yashmal kula man taraka qowla rasuuli اllah wa xukmahu liqowli axadi min annaas macnuhuna waxa weeye haddii abubakar iyo cumar aan qowlkooda qowlka nebiga laga horgeyn karin dee min baab ilawlaa cid kalena qowlkooda lagama horgeyn karo qowlka nebiga caleyh isalatu wasalaam haddii laga horgeeyana waa foolxumadunbaa sii badanaysa alkhaamisatu tagayuru laxwaali axwaashu siday isu bedeshay ilaa hadi lgaaya ilaa xadkaas xataa saara ilaa uu ahaaday cinda alakari dadka badankooda agtooda cibaadat rubaani ay ahaatay cubaadda in la caabudaa iyo afdal acmaal ay ahaatay acmaasha u fadliga badan tusama waxaana lagu magacaaba yana cinda annaas waxaa lagu magacaaba alwalaaya wa cibaadaة laxbaarina ay ahaatay axbaartii in la caabudaanay ahaatay hiy alcilmu walfiqu manaa wuxuu leeyahay arrinku halkaa uu markaa taagnaa aad buu uga sii durkay oo khaladkii iyo gefkii baa lagu sii fogaaday oo dadka badankoodu in si toosa loo caabudo iyaga wax loo gowraco cubaadii oo la baryo wax ilahay inu cid kalaanu bixin karin la weydiisto ayay u arkeen inay tahay afdal alacmaal walaayana ay ku magacaabaan taasina waa shay mushaahada fi lwaaqic oo ziyaarooyinkan iyo waxaan shirkiyaadku ay dhex socdaan camal aada u fadli badan bay markaa dee ku sheegayaan cibaadat laxbaarna waxay noqotay alcilmu walfiqh bimacnaa in culimadii lagu adeeco fi tashriici wataxliili wataxriimna maxaa loo arkay ya cilmi iyo fiqi baa loo arkay qofku isagoo aayaddii arkaya isagoo xadiidka nebiga arkaya ayuu iskaga tegayaa qowl faqiih ama caalim ayuu ka raacaya uma taayarat eh, xaal haddana xaalku sii bedelay ilaa an cubida ilaa in la caabuday ilaa laga caabuday min duuni ilah laysu kadiman laysa min asaalixiin oo markii hore dad cubaadaabay taagnaydba nabiy llaahi ciisa iyo cusayr iyo maryam iyo dad eh, saalixiina cabdulqaadir aljaylaani iyo ayay taagnayd markii dambe waa lasii durugsaday oo kuwa aan saalixiin ahayn baa la caabuday oo aalixiina ah. qaarkood ay diinta caayaan qaarkood taarikusalaad yihiin qaarkood maalinka rabadaan afuritaankiisa ay la jahraan sida waxa weeyaan eh, albadawi oo kale axmed albadawi culimadu ah, waxay sheegaan kan shubahaadka insha allah markaynu akhriyaynu tilmaamay waxaa maalin buu weligii masaajidka soo galay maalintaana intuu isqaawiyey buu sida geel ugu kaajay masaajidka dhexdiisa dadka loogu cibaadaysiga badan yahay caabudista badan yahay masr ayaanu ka mid yahay iminka oo ziyaaradiisa aalaaf mualafa ayaa ka qeyb gala isaga wax loogu gowracayo lagu weyneynayo marka waa taa uma tagayarat ilxaalu ilaa an cubida ilaa laga gaadhay in la caabuday min duuni illahi la yusukadi man laysa min asaalixiin oo in la caabudo saalix iyo in hayru saalix la caabudo labadu waa labadu waa shirki lakiin xagga mantiqa dee waa sii kala daranyihin qofkan saalixa baa la odhan karaa qofkan shaydaan baaba dee ku fitneeyaa la odhan karaa oo salaaxiis iyo wanaagiisu ku fitnoobay sida ah, ah, qowmu nuux raggii saalixiintaa shaydaanku ugu fitneeyey laakiin qof aad arkaysaba inaanu muslimba ahayn oo diinta caaya salaad aan tukan dadka hortooda isqaawiya yakshifu cawratahu laga yaaba inuu taa u samaynayo tadalulan wakhuduucan lishayaaiin si isagana muraadkiisa ay ugu oofiyaan yanaa maniahaan waa sii foolxunta arrintaas wacubida waa la caabuday bilmacna aani macnaha labaad marka la eego labaad oo ah yani aaacatu fi tashriici wataxliili wataxriim cibaadadii ahayd in cid lagu adeeco sharciyeynta iyo xaaraantimeynta waxaa la caabuday man huwa min aljaahiliin haddii marka hore culimo hadalkood aayaadka iyo axaadiida looga tegi jiray hadda kuwa juhaalon diinta waxba ka garanayn ayaa la raacayaa sida kuwan dee tusaaleaan qawaaniinta sameeye diinta aan waru haynin qofka aayad baa loo sheegaya ama xadiid wuxuu leeya may may anuu qaanuunka hebel sameeyey baan ayaan ayaan qaadanaya aan ku camal falaya marka xaaladdu dee wamaa min caamin ila waladii bacdahu sharu minhu wey waa kasii dartay maro mare ka dambeysa baabu qowli laahi tacaala buu u baab ilaah u ihi alam tara ilى اladiina yazcumuuna anahum amaruu bima unzila ilayka wma unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ilى الطaaguut waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu الshayطaanu an yudilahum ضalaala baciida alaayaat baabkan maqsuudka laga leey waa bayaanu xukmi taxaakumi ilaa gayri xukm illah in cid ku xukumaysa xukumka ilaahay waxaana in loo xukum doonto hay cibaado maaha shaygaas hadda la qofkan ictiqaadkiisa iyo iimaankiisa waa haabit waxaanuu samaynayaane cid kale ku raacayna wax cibaada maaha macsiyuu samaynaya khamri buu cabayaa isagoo ictiqaadsan inuu xaaraan yahy maka waxaad moodaa adu inaad u fahamtay shay cibaado ah hadduu cid kale u sameeyo isagoon ictiqaadsanayn inay xalaalta inay xaaraan tahay shirki maaha sidaa maaha shayga cibaadada haddii cidaan ilaah in loo sameeyo waxaad doonaysid ba ictiqaadsano waa shirki lakiin masaladan waxay ku saabsantahy qof samaynaya shay macsiye ah itibaacan ligayrihi isagoo cid kale ku raacaya maca ictiqaadihi ana hada muxaram isagoo itiqaadsan waxaasna inu xaaraan yahi marka kale laba masalo wey ah, baaraka allah fik maqsuudka baabkani waa bayaan xukmi taxaakum ilaa gayri xukm illah waa in la caddeeyo xukumka uu yeelanayo qofka u xukum doonta xukumkii ilaahay mid yaani cid og yahay xukumka ilahay mid ku xukumayso qofka u xukun taga oo lawaasim shahaada waxaa kamida oo muqtadaaha ataxaakum ilaa sharci illah shahadatu an laa ilaha illa lah ana muxameda rasuulu waxyaabaha ka laazimaya waxaa kamid a in loo xukum tago sharciga ilaahay fi jamiici umuur wa ana ilaa gayri sharci munaafi liasli tawxiid aw kamaalih sharciga iyo diinta ilaahay wax khilaafsan in loo xukum doontaa waa mid asalka tawxiidka meesha ka saaraysa oo qofku uu ku kufreeyo ama kamaalu tawxiid meesha ka saaraysa aslu liimaan meesha ka saaraysa ama kamaalu liimaan ilwaajib meesha ka saaraysa marka muraad lmusanif waa inuu caddeeyo ana min lawaasim shahaada ataxaakum ila sharci illah su sheekh sulaymaan bn cabdilaahi nabaha fi hada baab calaa maa tadamanahu tawxiid baabkan dhexdiisa wuxuu ku baraarujin wuxuu tawxiidku koobsaday wastalzamahu ou laasimsanayo bimacna ay tahay inuu ka dhasho oo min taxkiimi rasuuli fi mawaarid nizac id hada huwa muqtadaa shahaadati an laa ilaha ila allah walaazimuha aladi laa budda minhu likuli muumin fainama carafa an laa ilaha ila allah falaa budda min alinqiyaadi lixukm illah wtasliim lamrihi aladi jaءa min cindihi calى yadi rasuulihi muxamadi salى اllahu alيه waslm faman shahida an laa ilaha illa lah uma cadala ilى taxkiimi gayri rasuul fi mawaarid nizac faqad kadaba fi shahaadatihi bui marka taxakum ilى ma anzla lah waa min atawxiid wuxuu ilaahay soo dejiyey in loo xukum tago waa min atawxiid daakhilu fi tawxiid ataxaakum ilى gayrihina waa daakhilu fi shirk ima fi shirk اأكbar wa ima fi shirk اأصغر لأn macnaa laa ilaha ila اlah iyo muqtadaheed iyo madluulkeeda wuxuu yahay ataxaakum ilى kitaab الlah wa ilى sunati rasuuli الlahi salى الlah alيه waslm waxaa munaasib ahayd labada baab inuu musanifku kan horeysiiyo waayo baabka hore waxa uu markaa dee ku saabsanaa baabkan wuxuu ku saabsanya xaakimka laftiisa alxaakim bigayri ma anzl la laftiisu ku saabsanya ka wax ku xukumaya sharcigii ilaahay mid aan ahayn baabka horena wuxuu ku saabsan yahay ka waxa weeyaan eh, u xukum doonanaya ah, waxaan sharcigii ilahay diinta ilaahay aan ahayn marka labada baab calaaqa ka dhexaysa alأwlى fi الtartiib waa bayaan xukm alxukmi bigayri ma anzla اllah tartiibta waxaa munaasib ku ahayd inuu marka hore caddeeyo alxukm bigayri ma anzla lah xukumkiisu waa maxay in wax lagu xukumo waxaan sharcigi ilaahayn xukumka arrintaas waa maxay kadibna uu sheego xukma man taxaakama ilaa gayri sharci illah qofkaan isagoo ku xukumahayn lakin u xukum doonanaya xukumkiisu waa maxay waayo qofkan ilaahay sharcigiisii waxaan ahaynka ku xukumaya u xukum doonanaya xukumkiisu wuxuu farac ka yahay ka sharcigii ilaahay waxaana wax ku xukumaya xukumkiisu waa maxay marka waxaa munaasib ahayd in marka hore uu caddeeyo xukma man yaxkum bigayri ma anzala allah kadibna uu caddeeyo xukma man yataxaakam ilaa gayri sharci illah walihada wuxu sheekh alfawsaan isagoo cadaynaya calaaqada labada baab ka dhexaysa hada baab min jinsi baab ladii qabl kilaahumaa fi tagyiiri sharci lah bay kusaabsan yihin lakin hada baabu yakusu taxaakum fi khusuumaat khaasatan baab aladii qablahu fi taxliili wataxriimi cumuuman sheekh fawsan isaga waxaad moodaa inuu ka dhigayo labada baabba inay ku saabsan yihiin taxaakumka laakiin ka hore taxliilka iyo taxriimka guud ahaan uu ku saabsan yahay kana khusuumaadka shekh بن cuthaymin wuxu hada الbab lahu silaة qawiyaة bima qablu لأna ma qablahu fihi xukm man aطaca الculamaء واlأmara fi taxriim ma xarama lah taxriim ma xal lah whada fi اlinkaar calى man araada taxaakum ilى gayri sharci اllahi warasul waxaa muhima intaynaan u tegin ilahay diintiisa waxaana in wax lagu xukumo xukumkeedu waa maxay an nunabiha calى manzilaة اlxukmi ma anzla اllah min الdiin aw fi الdiin in ilaahay wuxuu soo dejiyey wax lagu xukumaa halkee horta diinta islaama ka taaganta ilaahay baa arrintaa mansiladeeda muujiyey fi lqur'aan alkariim weliba soo celceliyey awl akbar allahu fi kitaabihi bitafarudihi waاkhtisaasihi biاlxukm ale wuxuu kitaabkiisa ku sheegay xukumka inuu isagu la gaariya in alxukmu ila lilah yaqus lxaqa wa khayru lfaasiliin in alxukmu ila lilah amara an laa tacbudu ila iyo xukumkii qadariga iyo sharciga labadu way soo geleen ilahay baa iskale qofka cid kala siiyaa marka wuu kufriyaya goormaa la odhan karaa qofkan xukunkii ilahay buu cid kala siiyey masala muhima jiddan iska ilaali khasiisadii ilaahay xukumkaayd buu cid kala siiyey goormaa la odhan karaa haye fadal goormaa la odhan karaa qofkani wuxuu ilaahay la gaarka oo ah xukumista inuu isagu xukumaya noqdo inuu cid kala siiy yanaa goormaa la odhan karaa qofkani sifadii ilaahay iyo arrinku ilaahay la gaarka ahaa wa xukumista ayuu cid kala siiy oo mushrik markaa maamd xukumkii baynu ka hadlayna goormaa la odhan karaa xukumkii ilaahay la gaarka ahaa buu makhluuq siiyey nacam jazaak allah khayr sax waxay farac ka tahay horta xukum maxaa looga jeeda tashriic maxaa looga jeeda taxliil iyo taxriim maxaa looga jeeda xukum waxaa looga jeedaa xalaalayn iyo xaaraantimayn waajibin iyo wixii la halmaalaa looga jeeda xukun marka markaad ictiqaado ana hada اlmakhluuq lahu xaqu الtaxliili wالtaxriim inuu xaqu leeyahy inuu xalaaleeyo waajibkii iyo manduubkii iyo iyo makruuhii iyo mubaax intuba way soo gelayaan kaas iyo inuu xaaraantimeeyo inuu xaq u leeyahay markaad ictiqaado ayaad xukumkii ilaahay xaqa u lahaa isaga siisay lakiin ka warama haddaad ictiqaadsan tahay ana ataxliila wataxriima lilah laakiin ficil ahaan aad ku raacayso miyaad xaqii ilaahay siisay isaga maad siin xaqi ilaahay adigan ilaahay u sugaye leh ataxliil wataxriimu lilahi faqad cid kale male qofkan waxnama xadak waxna ma xarantimayn karo laakiin eh, anoo is og inaan dambaabsanahay baan fursadda uu ribada ku xalaaleeyu ku fasaxay ka faa'iidaysanaya ayib arinka labaad alzam allahu cibaadahu bitaxaakum ilayh ilahay addoomiisa wuxuu ku waajibiyey inay xukum doontaan isaga wma اkhtalaftum fiihi min shay faxukmu ilى اllah fain tanazactum fi shay faruduuhu ilى اllahi wالrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi wاlyowm اlآkhir meel kale lama tegi karo jacala lahu taxaakum ilى sharci اllahi sifata yatamayizu biha almu'minuuna الsaadiquuna can gayrihim in ilaahay sharcigiisa laysku xukumo ilahay wuxuu ka dhigay sifo muminiinta dhabtahay ay kaga soocmaan dadka kale man xakma bغayri ma anzl اllah taxaakama ilى غayri sharc الlah laysa mumina saadiqa xaqiiqiya ima inuu bilaa iimaan yahay wa ima inuu iimaankii waajibkaa ka kala dhimay qala tacala inama kana qwl اlmuminiina ida ducuu ilى اllahi warasuli liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waطacna ulaئika hm اlmuflixuun arinka afraad jacala اllah اlإcraad can الtaxaakum ilى sharc اllah min sifaat اlmunaafiqiin sharciga ilaahay waxaan ahayn xukum laga dhigto ilaahay oo kii ilaahayna laga jeesto sifaadka munaafiqiintu ilaahay ku daray walihaada qofka maanta lagu idhaahdo waar kaalay maxkamada culimada inagee diinta aynu ku kala baxne idhaahdo anigu ma tegayo maxkamada shareecada ee wadaadada ee dee dowladduna ay ogosha xaggeed tegeysaa anu waxaan doonaya taa qaanuunka ku xukumaysa fa huwa munaafiq qofkaas hadi sifaat lmunaafiqiin ولهذا wuxuu yihi iبن kaثيir يخبر تaعالى عن صفاaت المناaفقين الذينa يظhiruuna khلاaف ma يبطiنuun يقuluuna qwلا بألسنتهم آmنا بالله وبالرسuل وأطعنا ثuma يتولى فريق منهم من بعد ذلك يkhاaلفوuna أقوالهم بأعماaلهم فيقuluuna ma lا يفعلون ولهذا قال تعالى وma أuلئiكa بالمؤمiنين وإذا ducوا إلى الlahi ورسuل ليحكمa بينهم إذا فريق منهم معرضون خمسة نفى الله الإيمان عن المعرضين عن التحاكم إلى شhرع الله dadka شharcigii ilaahay inay isku xukumaan ka jeestay ilaahay iimaanka uu ka anfi ويقuluuna آmنا بالله وبالرسuل وأطعنا ثuma يتولى فريق منهم من بعد ذلك وma أuلئiكa بالمؤمiنين مؤمiنiin mah ستة أجمع المسلمين على وجوب التحاكم إلى شhرع الله مسلimiintu waxay isku waafaqeen inay waajibtay شharciga ilaahay in la isku xukumo ولهذا وxu شhekh الإسلام بن تيمية ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ma شhaجر بين الناس wax kastoo dadka dhex mara في أمri دينiهim ودuنyاهم في أصuuل دينiهim oo اعtiقاadkii arimaha waxa weeyaan Ah, waadixe bayinkayo furuucihi wacalayhim kulihim idaa xakama bishay alaa yajidu fii anfusihim xaraja mima xakama yusalimuu tasliima sabca xakama allahu cala alxaakim bigayri ma anzla bilkufri walظulmi walfisq kuwa wax ku xukumaya waxaan ilaahay diintiisa ahayn oo khilaafsan ilaahay wuxuu ku xukumay kufr وman lam yaxkum أنزل الله فأuلئika هم الكافiruun ظulmi وman lam yaxkum أنزل الله فأuلئika هم الظالمون فسقi وman lam yaxkum أنزل الله فأuلئika هم الفاsiقون haddaba marka xukum laga hadlayo waxaa jirta masale aad iyo aad muhim u ah masaladaas waxa weeye xukumku amiir uun kuma tacaluqo bal yatacalaqu biاlumaraa wagayrihim hadday culimo tahay dadka kale xukumaysa ay tahay macalim ardaydiisa kala saaraya waxay isku qabtaan hadday tahay waxa weeyaan waalid labadiisa caruura oo isula xukum yimi kala saaraya xataa waxa ku kala saaraysa noqoto xusnu laba arday baa ku yimi mid waliba fartiisiibuu kutusay wuxuu ku yihi aniyo hebel khadkayga isu ekeebaa khad wanaagsan ima an takuuna xaakima bimanzil allah ima an takuuna xaakima bigayri manzil allah mafaahiimta khaldante casriga waxaa ka mid ah marka xukumka laga hadlayo waajibnimadiisa iyo alxukm hayri maa anzala allah xumaantiisa iyo axkaamta ka ratibmaysa in xagga dowladaha un la eego arrinkaasi arin xaakim qura ku tacaluqa maaha bal yatacalaq bikuli man xakama bayna اثnayn xaakiman kana aw ayra xaakim waxaana taa u daliila cumuumu hadi اlaayaat waman lam yaxkum bima anzl اllah mantu waa ismu shar waana min siiq اlcumuum qof kasta oo ku sifooba lam yaxkum bima anzl اllah baa soo gelaya mantaas ku doonayaba ha noqdee arinka kalena wuxuu yahay isaguna khaladku u galay mafhuumka khaldani u galay dad badan marka laga hadlayo xukumka ilahi alxukm bima anzla allah waxay arintaa ku koobayaan xuduudda iyo qisaasta iyo waxyaabaha noocaasa oo meesha mar haddii xuduudda laga fuliyo qisaastana laga oofiyo shareecada la isku xukumaa odhanayaan walow towxiidka ha ka maqnaado meeshaas ama itibaacu rasuulka ha ka maqnaado wa hada khalaq xukumka ilaahay waa caam oo an ixkum baynahum bimaa anzala allah wuxuu ilaahay soo dejiyo o dhan baa xukunka soo gelaya awalu maa yadkhulu fi dalika dukuula awaliyana waa towxiidka qofka cindahu khalل fi الtowxiid oo munaaqid liaslihi aw likamaalihi اlwaajib wa xaakim bigayri ma anzla اllah walow cid bayaanu kale xukumin be xaakim bigayri ma anzla allah xukm bigayri ma anzla اllah ugu daran waa kee ya waa mukhaalafaة الtowxiid wاlxukm bالshirk kaasaa ugu dar walihada ilahay muxuu yihi in ilxukmu ila lilah haya akmil maxaa ku xiga amara anlaa tacbuduu ilaa iyah xukumka ilaahay eleleya ilaahun baa iska leh ee u horeeya waa tawxiidka lanna awal acdama amara allahu bihi wa tawxiiduhu soo ma in ilaahay subxana wa tacaala la waxido walaadalka qaarkood baa duwal shirkiya ayaa lagaba inay idhaahdaan waa xaakim bima anzla اllah lana waxa weeyaan yuqiim اlxuduud wayastawfi اlqisaas mafhuum aad iyo aad u khaldantaas oo diinta oo dhan baa looga jeedaa kadalika meesha haddii bidcadii dowladdu ay faafinayso iyadoo ay garab taagantay u nusraynayso oo sunihii itibaaci ay la dagaalamayso hada xukm bغayri ma anzla اllah walow xuduudaha ha fuliso qisaastana dadka ha u kala oofiso jamiic macaasi waa xukmi ayri ma anzl اlah shardi maa qofku inuu laba kala saarayo adoon cidba kala saarahayn ima an takuna xaakima bima anzl اlah an takuna xaakima bغayri ma anzl اllah haddaad zinaysato xakamta bغayri ma anzl اlah haddaad khamriga cabto xakamta bغayri ma anzl اlah haddaad ribada ku tacaamusho xakamta bغayri ma anzl اlah dad bayaanad kale xukuminbe xukumka shardi maaha in dad alxukmu laa yanxasiru fi اlkhusuumaat xukmu kuma koobna adiyada khusuumaadka alfaslu fi khusuumaat dad ishaya in la kala saaro kuma koobna walihaada baa dowladaha islaamka qaarkood iyagoo tawxiidkii oogaya oo faafinayo bidcadii la dagaalamaya macaasi kalena ay jirtay waxyaabo kaloo shareecada ay ku khilaafayaan ayaa la odhanayaa laa yaxkumuuna bisharci illaah mulaqan hada hayr saxiix xukmullaahi towxiidkii salaadii soomkii zakadii marka saad odhan kartaa dadka qaarkood maanta waxay dowladahan jiraa xukumkii ilahay halkaasay iskaga tiiriyeenoo qawaaniin bay ku bedesheen hada kadib mukhaalif lilwaaqic waa been waaqaca ah khilaafsan taas qaar baa towxiidka yaxkumuuna bitowxiid yaxkumuun bisunna salaadii saasoo kale yadcuuna annaas ila asalaa zakadii bayt zaka bay leeyihiin ama hay-at zaka aqlab duwal xajki yuqiimuuna xaj dadki yunadimuuna linaasi xaj cibaadaadkii waaweynaabay dadku wax yar u arkaan oo salaadii iyo soomka zakada iyo soomka iyo xajka iyo istiifaau lqisaas ayuhuma acdam kuwana weyn laakiin mucaasiriinta xarakiyiinta ah ee fahamka siyaasiga u galay waxaa xuduudda iyo qisaastiyabaa kala weyn arkaan lislaam towxiidka laga bilaabo dhegeyse wuxuu yihi sheikh اiسلام iبن تaymiya raximah الlah في majmuع الفتاوى mجلد sideed tobnaad صفxada boqol iyo todobaatan وkul man xakma bayna اثنayn fahuwa qaadin qof kasta oo laba kala saaraa waa garsoore sawaء kana صaaxiba xarbi أو mutawalي diiwani أو muntasima lلاxtisaab اأmr macruف nahy can الmunkar ha noqdo qofkaasi qof dee hogaamiye dagaala oo ciidankiisa tusaalahaan kala saaraya ama diiwaankiibuu hayaa ciidanka ama diiwaanu zakaa ama waa mid eh, u qumay alamr macruuf anahy can lmunkar aladii yaxku bayna asibyaan fi lkhuuud hataa ka caruurta ku kala saaraya khadka in badan oo ka mida macalimiintu yaxkumuuna bigayri ma anzala allah kayfa dalik say ku dhacaysaa taas isagoo banaanka joogu galaasku buuqayaa wuxuu odhanayaa miiska madaxa saara dhammaantooda dhabarku ka garaacaya isagoon kala yaa buuqayey yaa aamusnaa isagoon kala saarin laba arday baa isula imanaya oo ishaysta isagoon garmaqal samayn oon dhegaysan gartooda ayuu midba arsi wixiisabu iska odhanaya kaaga waan ku aqaanaay ood gardarro badanta qaadibaati ayuha almucalim imtixaanka markaad tasxiixinayso qaadibaati haddaad midna tasxiixa ku adkayso midna u fududayso ama mid darajaad dheeraada aad siiso inaad ka jarta tira maalin buu si xun ii soo eegay hada xukm bikayri ma anzla allah xukm bima anzla allah waa diinta oo dhan in la raaco tawxiidka laga soo bilaabo xukm bigayri ma anzla allahna waa diinta in la khilaafo shirki laga soo bilaabo marka wuxuu yihi xatى اladii yaxkumu bayna الصibyaani fi اlkhuطuuطi faina الصaxaabata kanuu yacuduunahu min اlxukaam kaa caruurta farta ku kala saaraya koodaba far fiican saxaabadu xaakim bay ku tirin jireen marka alxukm anzl اlah lahu macna shaamil likuli اaxkaam الsharciya اlmutacaliqa bاddiin walaysa khاasa bاlxuduud wاlfasl fi اlkhusuumaat falaysa kul falaysa اlamru kama yusawiru kaiir min mucaasiriin ida taxadaثuu can اlxukm ma anzla اllah wtaطbiq الshariica laa yadkuruuna ila اlxuduuda wاlfasla fi اlkhusuumaat labadaasay sheegayaan aynu u nimaadno masalada muhimkaa xukm اlxukmi bigayri sharci اllah wataxaakum ilى gayri ilaahay sharcigiisa midaan ahayn in wax lagu xukumo xukumkeedu waa maxay macanaa sharcigii ilahay in la khilaafo haddaad dad u talinaysana sharciga ilahay waxaan ahayn inaad ugu taliso haddaad kala saaraysa u garqaadaysana sharciga ilahay waxaan ahayn inaad eh, ku kala saarto arrintaasi inay xaaraan tahay waa laisku waafaqsan yahi laakiin martabatu fi taxriim marka laga hadlayo halkuu xaaraannimada ka gaadhsiisay alxukm hayri ma anzala allah hal xukm lama siin karo lama odhan karo alxukm bغayri ma anzla lah kulhu kufru akbaru mukhriju min almila waa kufri weyn oo diinta lagaga baxayo dhammaantiiba hada lam yaqulhu ila اkhawaarij waa qowl khawaarijkaas cid ahlu saa tidhi ma jirto cid ahlu tidhi kul man xaka bغayri ma anzla lah waa kaafir kul xukmi bغayri ma anzla lah waa kufru akbaru mukhriju min almila cid ahlu tidhi ma jirto taas hada qowl اkhawaarij weliba khawaarijtu kuwan mucaasiriinta ee takfiiriyiinta ah xagga eh, dabd اlmas'ala iyo qaaciide in loo yeelo way kaga fiicnaayeen iyagu eh, eh, alxukm hayri manzil oo kufri akbara bay lahaayeen taana waxay ku camimayeen ayo taana waxay ku camimayeen kul man khaalafa sharc allah haddaad macsiyo samayso xakamta bigayri ma anzl اlah faanta kaafiru khaariju min almilla bay lahaa halkaasay taagnaayeen qaacido qura wixii wada siiyeen kuwan casriguna dadkii bay kala saarayaan oo dadka ilaahay caasiyaya oo dhan waxay odhanayaan kuwanib caasi bay samaynayaan haye xaakimkana huwa yaxkum bigayri ma anzala allah waa kaafir maxaa taana xukum ka dhigay tanna xukumnimada ka saaray xukumkiiba in dayiq oo koobanay ay u fahmeen marka noocyo badan buu leeyay walihaada lama odhan karo kullu waa kufrun akbaru mukhrijun min almilla lamana odhan karo kullu waa kufrun asgaru hayru mukhrij min almilla maxaa asal u ah waa la isweydiin karaa marka waa in noocyada la sheego siday noocyada u sheegna waxa la alxukm fi xayaati الnaas lahu xaalaan marka dadka noloshooda la maamulayo ee la xukumayo laba xaal bay leedahay alxaal اlأwl alxukm fima yatacalaq biاlumuuri الtanظimiya اlidaariya waa in dadka xukumkaa la xukumayaa uu ku saabsan yahay arrimaha nidaaminta nolosha iyo maamulka alumuur tajriibiya almaxda iyo arrimaha tajribe lagu ogaado amilaya tusaalayaal aynu u yeelno waa sida qawaaniin ulmuruur oo kale imika imika innaga waddadan xaggan koonfur inaga xigta xaggaasaa loo maraa soo ma waa qadiya tandiimiya idaariya tan waqooyi inaga xigtana xaggaasaa loo maraa miyaa la odhanayaa waa xaakim ma anzla allah waayo muxuu dadka waxa weeyaan u tadyiiqinaya u leeya tanna xaggan umara tanna xaggan umara muxuu u dayn waayay miduu laba dhinacu doonaya u socday hada laa yaqulu caqlu fadla can an yaquula dalika sharcu waxay ka tahay in dadka noloshooda la nidaamiyo oo loo sameeyo qodobo maamul oo shareecadan aan ka hor masaalixda ay shareecadu ku baaqday bay ka mid tahay marka noocaasi yajuusu fiihi اlxukmu bima tacaarafa calayhi الnaas in aayadii xadiid loo raadiyo uma baahna waxay dadku isla yaqaanaan wa carafuu nafcahu bitajriba waxtarkiisana ay tajribe ku garteen ayaa lagu xukumi karaa lakin bishari an laa yukhaalifa nasa sharciya wamaqsada min maqaasid shariica wa qawaacid اlmila waa inaan nas sharciya de aanu khilaafsanayn ama maqaasidii shareecada waa inaanu ka hor imanahay culimada saa tasriixisa waxaa ka mida shinqiiطiyu raximah اllah waiضaaxu dalika ana nidaama qismaan idaariyun wa sharciyun nidaamka iyo qodobada iyo qawaaniintu iyo xeerarku waa laba mid xagga idaarada iyo maamulka ah iyo tandiiminta nolosha iyo mid xagga sharciga oo xalaaleynta iyo xaaraantimeyntii iyo waajibin iyo waxaa ku saabsan ama alidaariyu aladi yuraadu bihi dabd اlumuur waitqaanu calى wajhin gayri mukhaalifin lisharci fahada laa maanica minhu walaa mukhaalifa fihi min الصaxaaba faman bacdhm wqad camila cumar radi allahu canhu min dalika ashyaa kaiira ma kanat fi zamn الnabiyi salى اllah alay waslam cumar bn khaaab arrimo badanoo xagga idaarada iyo tandiimka iyo maamulka waktigii nebiga aan jirin iyo waktiga abubakar buu la soo dariyey waxaa kamida ah ka katbi asmاء اljund fي diiwan لأجل اdb ciidan kuma diiwaan gashanayn waktigii nebiga alيه الsلaة waسلاaم diiwaan اjundi waxaa sameeyey cumar wax hareec ka hor imanayana maaha wax nafciyo maslaxa ay ku jirto وmacrifaةi man aaba لأجل الdbd وmacrifaةi man aaba وman xadr saa ardayda imika la xaadirinay o kale yaa yimi yaa maqan waa dantoodii ayaa laga shaqaynaya kama qadamna iضاx اmaqsuud minhu fi suraةi bani israiil fi اlkalaam calى اlcaaqilati alati taxmil diyaة اlkhaط maca الnabiyi salى اله alay sl lam yafcal dalika walam yaclam btakhalufi kacb bn malik can ghaswati tabuk kacb ibnu malik iyo raggii la socday qas tabuk inay kaadhi nebigu muxuu ogaan waaye ciidan diiwaan gashan oo la tirinayo o la yeedhinayo o la xaadirinayaan jirin ila bacda ma wasla tabuka sala اllah alay slam wakashtiraahi acni cumara daara safwan ibn umaya wa jaclihi iyaaha sijnan fi maka almukarama ciddii u horreysay jeel samaysay dadka lagu xidhayo waa cumar waktigii nebiga iyo waktiga abubakarna ma jira waa umuur idaariya o tandiimiya mع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتkذ سجنا هو ولا أبو بكر فمثل hذا من الأمور الإداaرية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشhرع لا بأس به kaتنظيم شhؤون الموظفين dadka شhقaalaha in arimooda la nidaamiyo tandiim idaaraة اacmaal calى wajhin la yukhaalif shar fahada nowc min alandimaةi اlwadciya laa ba'sa bih xeerarka noocaasa ee nolosha idaaraynaya maamulaya ee nidaaminaya sharcina aan ka hor imanahayn wax dhiba maleh walaa yakhruj can qawaacid sharci min muraacaati masaalix اlcaam sheekh binu baas baa isna la weydiiyey ma xukmu sani اqawaaniin اwadciya qaanuun la dejiyey in la sameeyo xukumkeedu waa maxay wahal yajuusu alcamalu bih ma lagu camal fali karaa wahal yakfur اxaakim bisani hadi اqawaaniin xaakimku ma gaaloobayaa samaynta qaanuunada iyo xerarkaa sameeye awgeed faajaaba biqowli ida kaana alqanuunu yuwaafiqu sharca falaa ba'sa bih hadduu qaanuunku shareecada waafaqsan yahay ugama jeedo nas gaari inuu tusinayo qaanuunka bimacnaa masaalixdii maqaasidii guud iyo masaalixdii caamkahayd ee shareecadu ilaalinteeda u timi ayuu isna ilaalinaya falaa ba'sa bihi mithlu an yasuna qaanuuna liuruq yanfacu lmuslimiin sida inuu xeer maamul u sameeyo wadooyinka muslimiinta anfacaya wغayr dalika min alashyaء alati tanfacu lmuslimiina walaysa fiha mukhaalafaة lisharc walakin litashiili umuuri اlmuslimiin falaa ba'sa biha marka dadka qaarkood fahamkooda heerkaa ma gaadhsiisan in xeerba la sameeyaabay ka dhigayaan kufri iyo dembi ay ka dhigayaan wahada bisababi jahlihim inagu waxaynu eegeynaa xeerkan ayaynu eegayna xeerka laftiisa maadadiisa iyo daatadiisu muxuu koobsanaya ma ladii yataratab caleyh maxaa ka dhalanaya aynu eegayna qaarkood waxa weyaan waxay dhahdaan dowladahan xune taaquutiga khilaafa oo markay waddada yidhaahdaan xagga u mara haddaad arintaa ku adeecdaan mushrikiin baad noqonaysaane wain aactum minakum lmushrikuune markaad fursad heshaan xaggan kale u mara sa taaquudka kuwa khilaafe aad u noqotaan su mar bay iska rogo afka ka gelaya mar xaggaa ka soo socota marka xaaladda kood waa taas waad fahamteen soo maaha wallahu subxana wa tacala aclam w sala allah ala nabiyina mxamedi wala alih w asxaabi ajmaciin